yaxya bnu ayuub qaala inuu yidhi saxaabigii ibni cumar ahaa ahlalnaa maca rasuuli illah rasuulka ilah baanu la xidhannay bilxaji xaj baanu la xidhannay mufradan asagoo la gooni yeel ah ayaa marka soo xidhannay waa bilowgii hore bilowgii hore ee saxaabadu badankood waxay soo xidheen xaj bay soo xidheen caaisha iyo dadka lamidkaana cumray soo xidheen wa fii riwaayat ibni cawn cabdullahi ibni cawn alhilaali xadiidkiisana waxaa ku yimid markuu asagu ka warinaya ibni cumar ana rasuul lah sal l slam ahalla bilxaji mufrada nabi maxamed wuxuu soo xidhay xaj mufradan oo la gooni yeeloo keligii ah marka waxaad ku xambaaraysaa fii bidaayat اlamri bilowgii hore waa saxaabadu ridwan اllah tacaala calayhim cumro la xidho ama la cumrayso fii ashhur xaj maysan aqoonin bilahaas xaj basun baa la xidhan jiray sidaasaa lagu soo baxay dalxulayfe markii la marayay saxaabadu waxay soo xidheen soona nigeysteen xaj keligii ah markii la gaadhay sarif la gaadho aniga soo maray ayuu nabigu wuxuu amray nin walba oon soo kaxaynin hadyi inuu xajkiisa u bedelo cumro kadibna cumrada ay ka xalaaloobaan markay acmaashada dhammeeyaan maalinka sideedaadna ay xidhaan xaj marka xadiid walbuu sheegay inuu nabigu marka hore iyo saxaabadiisu ay mufrad ahaayeen nabi maxamedna waxaad ku xambaari intuusan cumrada gelinin weeye xaj buu horan soo xidhay kadibna cumruu ka dabageeyey oo israacshay qaarin buu noqday maadaamuu hadyi waday saxaabadii kalena maadaama aysan hadyi wadin badankood waxay isu bedeleen mutamaticiin cumray hormarsadeen kadibna xaj bay dambaysiiyeen umra caaishana cumrada ay soo xidhada way ka xalaaloobi weydoo dhig baa ku dhacay kadibna iyadoon cumrada dhammayninba waxaa la gaadhay maalinkii sideedada tarwiya ama dilxija xaj bay xidhatay qaarinaysaa isugu badeshay cudurdaarka dartii ama nabigu wuxuu maalinka xajka gutay wuxuu ahaa uu dhammaystay qiraan buu ahaa xadaana surayj bnu yunis almarwasi qaala xadaana hushaym yacni ibnu bashiir asulami xadaana xumayd ibn abi xumayd aطawiil buu ka wada can bakr bn cabdillahi اlmusani can anasin radi allahu tacala canhu qaal saxaabiga wuxuu uhi samictu nabiya nabigaan maqlo yulabi xidhanhaya ama talbiyeysanaya kor u qaadahaya bilxaji wاlcumrati jamiican haddaynu soo mar ibn cumar oo yidhi nebi maxamed oo waxaan ee arkay ama nabigu wuxuu soo xidhay xaj mufrad ah maxaan ku xambaray waa bilowgii hore iyo taladii horrayse wey anas muxuu ku yidhi nebi maxamed baan maqlayoo talbiyaysanayo labayk allahuma xajatan wa cumra ama cumratan wa xajan israacinaya idan waa fii aakhir اlamr tanna waa anas xadiikiisa wuxuu ka hawshu meeshay ku dambaysay markuu nabigu waadi alcaqiiq yimid oo la yidhi salli fi hada alwaadi ku tuko waqul waxaad tidhahdaa xajatan fii cumra ama cumratan fii xaja ama yulabi asagoo talbiyeysanayaan maqlay bilxaji xaj ku dhawaaqaya walcumrati jamiicsi wada jira waa fii akhir amr qaala bakar wuxuu dhi cbdullahi musani faxadatu bidalika bnu cumara hawshaa uu anas nabiga ka soo tabiyey ee nabigu inuu xaji cumre israaciyey ah talbiyadoona uu isla qaadhayay ayaan u sheegay ibnu cumar faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar labba nabigu wuxuu xidhay oo talbiyeystay bilxaji waxdaw xaj keligii buu soo xidhay oo yidhi labayk allaahuma xajatan buu nabigu soo yidhi cumro ma sheegin sidaasuu ibnu cumar leeyahay riwaayada marka bukhaari baa ka yar oo marka halkaa markuu marayo labba bilxaji waxdahu bukhaari wuxuu ku daray riwaayadiis waxay ku dartay raqamka ah ilaa xadiidka bukhaari oo isla xadiidkan ibnu cumar markuu sheegayo laba bilxaja waxdahu xaj keligiibuu nabigu soo talbiyaystoo soo xidhay wa ahlanaa macahu bih xaj baan la soo xidhannay falama qadimnaa makkata markaan maka soo gallay qaala nabigu wuxuu yidhi man lam yakun macahu lhad falyajcalha cumra hadda waa intuu anasna sheegay intaan intuu anas sheegay ibnu cumarna sheegayaa laakiin wuxuu u qaatay ibnu ka hadlay anas bilowgii hore bilowgii hore wuxuu nabigu xaj soo xidhay kadib annaguna xajkaasa nabiga la soo xidhannay markuu maka soo galay yani uu ku soo dhowaaday wey oo kaabiga uu soo saaray iyo nabigu wuxuu ninkan hadyu wadin xajkiisii cumraha u bedelo ninkii xaj soo xidhay ee hadyi wadana xajkiisii cumraha dhexgeliyo qaarin ha noqdo dadku intaan bay ahaayeen xilliga nabi maxamed waxaa lagu xajiyey qiraan iyo iyo tamatuc saxaabi ku xajiyay ifraad ma jirin nin hadyi waday oo isku darsaday cumro iyo xaj sida nabiga iyo saxaabo dhowra oo abubakar iyo umar kamid ahaayeen iyo cali iyo zubayr oon gaari doona insha allahu tacaala iyo rag dhowra iyo dad ku xajiya sida loo badnaa ah oo intay xaj soo xidheen xajki laga bedelay cumro loogu bedelay cumradii ay dhammaysteen maalinkii sideedaadna ay xaj xidheen falaqiitu anasan anas baan la kulmay haddaan bakar ahay waxaan ku idhi anasow cabdullahi bn cumar baanu is aragnay oon hawsha weydiiyey wuxuuna sheegay nabigu xaj keligii inuu soo xidhay faxadatu waxaan u sheegay marka anas biqowli bni cumara hadalka ibni cumaro labba bilxaji waxdahu ama ahalla bilxaji mufradan baan u sheegay faqaala anas wuxuu ma maa tacuduunana ilaa sibyaanan soo qaadaysaan miyaa bu caruur nagama soo qaadaysaan caruur baan hadalkeeda la qabanine oo warkay sheegeen waxba aan lagu dhisini soo kuma dhihin anaa nabi maxamed maqlay asagoo ku labeegsanaya labayk allahuma xajatan wa cumra israacinaya warkaad iila imanaysa maxay ta ciyaal baad naga soo qaadeen bu dhallaan baad naga soo qaadeen samictu rasuul lah sal lay wasalam labayka cumratan wa xaja anaa maqlay nabigoo leh labayka xajan cumratan wa xajan cumriya xaj baan alla kugu soo ajiibay oon la imid ibnu cumarna waa runtii anasna waa waayeel marka ayadaa waa runtii wax khaldan ma jiro ibnu cumar wuxuu ka hadlahayaa bilowgii hore anasna muxuu ka hadlahayaa xaaladii dambe وxadثnي أمyة بن بsطام العyشي قال xadثna يزيد يعني بن زريع البصري xadثna xبيب بن الشhهيد الأزدي عن بكر بن عبدالله المزني xadثna أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي inuu arkay nabigu sheegay jamca kulmiye baynahma bayn الxaج والcمر qaal anas wuxuu yidhi fasaltu bn cumar cafan qaala bakr qaala bakr wuxuu yidhi fasaltu bn cumar baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ahlanaa biاlxaji xaj baan soo xidhannay xaj baan soo xidhannay farajactu ilaa anas baan ku laabtay faahbartuhu waan u sheegay anas maa qaala bnu cumar ibni cumar warkuu sheegay baan anas ku soo celiyey faqaala anas wuxuu yidhi kaanamaa kuna sibyaanan inaan caruur rag waaweyn baana waxaan aragnaan kuu sheegnay qaado hadduu ku anfacay dii kanle iska hebel baa ka yidhi carruur loo kala warramaayo seed leedahay marka anas dhankuu u qaaday ma aha ibnu cumar dhankuu u qaatayna mee waxaa weeye nin walba meel buu ka wadaa nin wuxuu u wadaa hore ninna wuxuu ka wadaa dhammaadkii dambe intaan baa loo jeedaa ibnu cumar labtirkiisu hawsha inuu tafsiishaday ahaydoo anasow maxaad ka waddaa u yidhaahdo anasna uu ibnu weydiiyo laakiin inay kala fog yihin baa laga nina uu madiine joogo nina uu basriya xaggaa jira hadde waad ogtihiin kala fogaad waagi dambe oo dalalkiibaa lagu kala fogaaday baabu ma yalzamu man axrama bilxaji uma qadima makata min aawaafi wasacyi wuxuu baab yahay maa yalzamu man axrama bilxaji ninkii xaj soo xidha wixii qaban lahay ku waajibi lahaa uma qadima makata maka soo galo min aawaafi wareeg kacbada lagu wareegaa iyo wasacyi orod la ordaa bayna asafa walmarwa ninkii xaj soo xidhay kadibna maka yimaada maxaa laga rabaa ninkii xaj soo xidhay maka yimaada waxuu laga rabaa inuu acmaalulxaj la yimaado waa ra'yuljumhuur sidaas weeye dawaafu lquduumku sida loo badan yahay waajib ma aha waa camal khayr badan oo sunno ah waa salaanti beytullaahi alxaraam dawaafu ziyaaroo kaluu la mid yahay wa dawaafu taxiya waaa l wuruud baa la yidhaahdaa mar haddaad beytka ilaahay timid kacbo waxaa lagu salaam waxaa ugu weyn in lagu dawaafee adoo xaajiya ama muctamira haddaad timaaddo ood soo gasho horta inaad ku dawaafto waa sunno dawaafulquduum acmaasha xajkana kama tirsano midda cumradana kama tirsano waa camal madax banaan waa waajib iyo waa sunnana laysku hayaa waxaan loo badan yahay inuu sunnayaa loo badan yahay shardana uusan oon lisaxat alxaj laakiin waynu gaari doonnaaye sayidina ibnu cabbaas iyo jamaaca min asalafba waxay qabeen hawl adag ood soo marteen bay qabeen asalkeed aad soo ibnu cabbaas wuxuu qabaa haddaad adoo xaajiya aad soo xajido ood kacbada timaado laba mid un weeye laba ummad weeye inaad xoolo wado ood haddi soo kaxaysa oo xajkaadi sii wadato iyo inaadan xoolo wadin dadan xoolo wadin oo timaado maka waa dawaafi dawaafu اlquduum mar haddaad dawaaf bilowdana xajkaadi wuxuu isu bedelhayaa cumro buu isu bedelayaa muctamir baad noqon waad xalaaloobi kadib maalinka sideedaad baad xaj xidhanaysa labaa mid baad yeelaysaa wey haddaad rabto inaad xajkaadi sii wadato xagga hadi aadan wadin dawaafulquduumkaad iska dayni buur haddii laakiin adoo xaaji ah oon hadyi wadin aad maka soo gasho xaggana dawaafulquduum aad samayso si otomaatic waxaad u noqotay muctamir dawaafulquduumkaasaad badeli dawaafulcumru isu bedelhaya dawaafulquduumkaad qudhigiisi baa isbedeli dawaafulcumru noqon haya ragcatayn khalfa maqaami ibraahim asacbi bayn salmar waad xalaalowday ma rabtaa adoo xaj keligii wata hadina aan wadin inaad xaaji sii ahaato haa ha kacbada hasku agmari dawaafulquduum hasku samaynin haddaad dawaafulquduum samayso xajkaadii hadiga aadan wadin wuxuu isu bedelay cumro kadibna maalinka sideedaad waa xidhan doontaa xaj waxaadna noqotay mutamatic ibn cabaas warkiisa sidaas wey waaad haddaad hadi wada lakin waxaad ahaanaysaa qaarin waana dawaafi waxba ka halaabi maayo haddaad mufritoo wadatay hadina aadan wadin laba mid aado door leh inaad dawaafka iska dayso ood sii ahaato iyo inaad isbedesho cumro bedesho adoo xaajiah oon hadyi wadin baan kacbada ku dawaafi welina waxaan sii ahay mufrid ma mana soconaysobu niyadatii halkii nabigu maray buu marhayaad soo maa nabigaa bedelay buu ku ley ibnu cabbaas wuxuuna deliishaday aayaddii uma ila albeyt alcatiiq in camal soo xidha wuxuu ku xalaaloobahe bayt ulcatiiq ninkiibu ku dawaafa wuu xalaaloobahayaab saciibuu la iman kadibna qasri buu samaynaya niyada horena way isbadeshay otomatic sidii niyada saxaabadoo kale wey soo nabi kama bedelin saxaaba xaj wate xajkooda maxaa bedelay cumro maysoon xidhaninbe wuxuu ku leeyahay ninkaan hadyi wada nabigusu xajkiisi uu soo niyeystay miiqaadka uu ka soo niyeystay oo muusan bedelin cumro adna saan baad waxay eedeen ayagoon hadyi wadin bay maka ku dhawaafeen dawaafkii baa cumro isu bedelay adugu haddaad rabto inaad mufrad sii ahaato ha ag marin dawaafulquduum hasku taaban ayb markaasuu halkaasu la maray waan gaari doonaa marka hadda wuxuu rabaa ibn cumar eh, arintaa wuxuu ka yidhi inuu inoo sheegu rabo imaamku xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaala akhbaranaa cabhar bnu qasim can ismaaciil ibn abi khaalid alaxmusi can wabrat bn cabdiraxmaan qaala kuntu jaalisan cinda bni cumara wabra wuxuu yidhi waxaan fadhiyey wabara wabar ibn cabdiraxmaan waxaan fadhiyey cinda bni cumar bayaan ag fadhiyey fajaahu rajul nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ayaasulxu lii ma ii bannaantahay ma ii suubataa an aduufa bilbeyti kacbada inaan ku dawaafo qabla an aatiya almowqifa intaan aana tegin intana carafo aana tegin ma ii bannaan tahay inaan ku dawaafo kacbada qabla an aatiya almowqifa ibn cumar ibn cabbaas ba isagu wuxuu qabay dawaafka waxaad la iman doontaa uun markaad dhammayso acmaalu lxaj kadib baad dawaafku kuu fasaxan yahay qabla carafa xaaji mufrid ah oon hadyi wadin ma dawaafi karo hadduu dawaafana wuxuu isu beda dawaafkiisii cumro halkaasu taagna su-aashii baa cumar la weydiiyey faqaala wuxuu nacam beydkiila waa ku dawaafi kartaa adoon carafo weli istaagin faqaala wuxuu idhi ninkii saa'ilkaa faina bna cabaas ibna cabaas wuxuu leeyahay yaquul wuxuu leeyahy laa taطuf bilbeyti beydka ha ku dawaafin xataa ta'tiya almowqifa ilaa kacbada aad ka tagto cafwan ilaa aad carafa ka tagto ood istaagto meeshii la istaagi jiray waynu gaari doonaa kun laba boqol afartan iyo afar bay axaadiid ibni cabaas hawsha uu kaga hadla ku iman doona hadda kun laba boqol soddon saddex baynu maraynaa kun laba boqol afartan afar bay ku iman doonaan man daafa bilbeyti faqad xalla sunnata nabiyikum buu waa la higaadin karaaye wuxuu odhan jiray aawaafu bilbeyti waa cumra ninkii beytka ku dawaafo cumru isu badelayaa uma maxilu ilbeyti catiiqna waa daliishan jiray xadiidkii nabigana waa daliishan jiray faqaal bnu cumar wuxuu idhi faqad xaja rasuul ibn cabaas miyaa sidaa yidhi faqad xaja rasuullah rasuulka ilahi baa xajiyey fadaafa bilbeyti beytku ku dawaafay qabla an yaatiya almowqifa intuusan carafo tegin nabigoon carafo istaagin baa nabigu soo galay mako isagoo xaaji ah kacbadoo ku dawaafay wax cumro isu bedelayna ma jirin taa maxaad kaga jawaabaysaa weli ibnu cabbaas hawshaasi ma diidano maxaa yeelay wuu ogolyahay ninka qaarinkaa ah inuu dawaafo la hadyi buu wadaaye qaarinku cumro isla wataa hadyi buu nabi maxamed hawshiisuna qaarin buu ahaa ibnu cabbaas tuu diidanaa ma ah maxay nin xaaje keligii ah oon hadyi wadin oo maka soo galay oo dawaafay dawaafkiisa wuxuu isu bedelay cumro camalkiisu cumru noqday xajna waa sugi doonaa mutamatic buu noqonaya idan nebi maxamed baa maka soo galay uuna ku dawaafay beytka intuusan carafa istaagin fii biqowli rasuuli illaahi axaqu an ta'huda aw biqowli ibni cabaas in kunta saadiqan bur ibni cumar hawsha waa kuleey ibni cabaas hawsha waa adkeeyey ee wuxuu ihi waa yahay fabiqowli rasuulilah ma hadalka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa axaqu mudan an taakhud inaad ninkan saa'ilka ohow aw biqowlina cabaas baa mudan in kunta saadiqan fi itibaacika waliimaani binabiyika buu dad run ka sheegayso nebi maxamed hadalkii baan qaadanaya oo asagaan rumeey on raacaya hadday run kaa tahay maalka ibn cabaas baa agtaada mise hadalka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wlkaad wuxuu ka wadaa sunnada nabigu ka wadaa ilan hadda ficil buu soo guuriyey nebi maxamed baa soo galay isagoo xaaji ama ah ka yimid waana dawaafay hawshiisina cumro isuma bedelin wuu sii watay sidaas wey waxadadna qutayba ibnu saciid qaal xadana jariir bn cabdilxamiid adabi can bayaan ibni bashar alaxmusi can wabarat bn cabdiraxmaan qaala sa'la rajul ibni cumara ninbaa ibni cumar weydiiyey aduufu bilbeyt beytka ma ku dawaafahaya may banaanta ku dawaafo waqad axramtu bilxaji riwaayad damba cadaysa tii iska ahayd ma ii inaan kabcada ku dawaafo muusan caddaynin saa'ilku wuxuu yih xaaladiisu wuxuu yidhi anoo soo xidhay xajkina acmaashiisa aan la gaadhin ma dawaafi karaa fa qaala ibnu wuxuu ihi wamaa yamnacuka maxaa kuu diidaya dawaafu lquduum waa salaantii beytka ilaahay maxaa kuu diidaya qaala wuxuu idhi ra'aytu eh, ibna fulaan waxaan arkay ina hebel baan arkayo yakrahu dawaafka diidaya in hebelka wuxuu ujeedaa ibnu cabaas biraawada qarinaysa asturaysa wa anta adiga ibn cumara baana axabu ilaynaa minhu aan kaa jecellahay buur adaana kaa ninka asaga ah ra'aynaahu waanu arag ninka asagaa ah, buui qad fatanat dunya asagoo adduunya fitnaysay ninkaa noo fatwanhayeen hadda hawsha noo diidan adiga kaa jecel waa nima fitnaysay buuri faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi ibnu cumar ad la kala bixi maaye wa ayunaa keeneeba ama aw ayukum kiineeba lam taftinhu dunya addunya aysan fidnaynin qofka maanta adduunka jooga in addunya aan ku fidnoobin waa kuma kiineebaan addunya aan ku fidnoobin annaga culimmadeed sheegaysaan kaanegeen addunya fidnay waa tawaaduc waa tawaaduc iyo ikhlaaskiisay ku tusaysaa wadaaddaha maanta jooga haddii wadaad kale hobsayd uu galay loo soo guuriyo asaga wuxuu iska dhigi balaayo hawsha wadaadkaasu marka xisaabin oo warkiisa bilaabi oo inta uu ardaygu sheega mooyee in kaleu ku dari asaguna wuxuu iska dhigi ceebka saliin dhaqanka biniaadamka laakiin saxaabada warkaa ma yaqaanaan inuu la cunura mayuhi kiineeba markaad leeda wadaadkaas adduunyaa fidnaysay kiinee adduunka badbaaday oo adduunya aysan fidnaynin uma qaala kadib su-aashiibuu jawaabay uma qaal wuxuu ra'aynaa rasuul allah rasuulka ilahi baanu aragnay axrama bilxaj isagoo xaj soo xidhay wadaafa bilbeyti beytkana ku dawaafay wa sacaa bayna saba walmarwa xaggana ku socday fa sunnat ullaahi ilaahay dariiqiisii sharcigiisii iyo wa sunnatu rasuuli nabi maxamed sunnadiisii miyaa axaqu mudan an tattabica inaad raacdo min sunnati fulaan in kunta saadiqa mise takala mudan haddaad run sheegayso oo iimaankaad u yahay oo nabi maxamed ku dayanayso ma ariiqa nabiga habboon inaad raacdo oo mudan raacid mise ka wadaadkaad ka soo guuriso hawsha ayadaa markii ibnu cabbaas ay ku durahayaan culammadu maysan sallimin durudday durhayaana wax kale ma ahee ibnu cumarna zahida fi dunya wax siyaasad ama ah gelin talana ma qabanin amiir ma noqonin waali ma noqonin gobernatoora ma noqonin guddoomiye degma ma noqonin waa diida hawlahaasoo dhanba ibn cabaasna waaligii dambe amiir buu basra ka noqday barasaab gubernatoru noqday xilligii sayidina cali dhowr goor buu amiir noqday xilligii ibnu zubayrna mar buu mas noqday waagii dambe isku dhaceen bay kala tageen oo ay isu radiyeen marka waa imaaradii u basro ka talin jiray wuxuu leeyahay ninkii walaayo gala ee madaxweyne noqda ama gubernatorno noqda fitna fitnu halis u yahay xil iyo masuul iyo talo waxaa laga fishaa aafo waana say u badan tahay say u badan tahay weye culamadu waxay yidhahdeen waxa ugu yeeray ninka amiirka ku yimaada waxaa weeye hanti islaam baa soo geli zaka yaa la ururin kharaaj baa la keeni sadaqaad baa la keeni cushurkii baa la keeni iyo mucasharaadka welibaa iman hanti badanoo ya baytulmaalku leha imanaysa nin mas-uulana waa iska baahi badan yahay marti iyo mudane iyo miskiin hawlo badan baa ku imanaya marar badan buu jeebkiisu maranaya gacantu wax la waayaya hantidii islaamka meesha taala iyo wuxuus odhanhayaa sii dayn isku qor waa ninka fiican intaad ka dayn isku qoro maalinkaad hesho bangiga islaamka u celi baashi baa isgargaari way isku teg wuxuu dhihi adaaba ka mid ah masaakiinta qudhiga adaabaan alaabtan wad way kuu dhuuman marka waaga dambe sidaas weeye nin walboo xil hayaa sidaa ah wadaadaha maraakista joogaa sidaa ah dadka dukaamaha ka shaqeeyaa sidaa ah. iska baddaa wax kale shaqaalaha dukaamaha ka shaqeeya markii ninkii mas-uulka mararka waxaan ogeyn bay isku qori way samaynayaan su badan baa laga weydi waa la yimaada wax badan baan oga waaga dambe wuxuu dhihi sadaqaadku sanadkii nin wadaadku bixiyay ka mid tahaye waxba sheegi way kuu dhuma hanti agtadaa taalla ood u baahan tahay ood saa u fiirinayso inaad iska ilaaliso e waxay u baahan tahay iimaan xoog badan oo buurta jabal la eg waa inaga soo marray fii kitaab isala ninkii cabdullahi bni caamir la odhan jiray oo amiirka ahaa oo xanuunsan buu cabdullahi bni cumar soo booqday hadda ka tirmidi bilowgiis waad ku marteen markuu boqol salaamay oo xaqiisii u gutay buu damcay inuu kao cabdulahi bni cumar markaasuu ya bni cumar waad arta waan xanuunsanahay ii ducee buu ilah ii bari markaasuu yidhi nabiga waxaan ka maqla isagoo yidhi laa yaqbal llahu salaata bikayri طuhuur walaa sadaqa min uluul aw ghuluul wa kunta cala اlbasrati amiira uu ka dhaqaaqay marka wuxuu nabi maxamed waan ka maqlay ilaahay salaad ma aqbalo weyse la'aana sidoo kale sadaqa ilaahay ma aqbalo khayaano iyo qishiga lagu keenay xoolaad soo khayaantay ood soo dhagartay ammaanaad kala tuurtay xaggana waan sadaqaysana ma soconayso aduguna he amiir baad basra ka ahaan jirtay nin amiirana he wax badan iyo khayaana dhagar aqunaas buu abaa xaqunaas nin qaba in loo duceeyena socon mayso ma kacaysa buu iska dhaqaaq haddaan kuu ducee ku tari mayso ducaan laga aqbali maayo aduguna haali tahay oo nin haali ducadi hadduu sugu ducaysto iyo in loo ma kacayso buu ducadaas dhaafi mayso madaxaada iskaga tegey aad marku hawsha iskaga cumar u necbaa marka intan wadaadku ay leeyihiin adaan kaa jecelahay bimacnaa maadan gelin weeye haddaba idinku ninka nabadoonkaee siyaasadda gale iyo nabadoonka weli uun qabiilka horjooga keed jeceshiin isuma ma tamise nafsa shay wey biniaadamku cala alfitra meeshan xaq badan baad ku tumani xoolo badan baa kugu tegi xaqunaas baad labaliqi adoo weliba garhka feedhanhayo wadaad iska dhigaya mushkilo wey intaasay u jeedaan iyadoo sidaa tahayna cabdulahi bni cabaas waa fuqahaa اlmuslimiin waa xabru اlumma waa man callamahu اllahu taa nabiga ugu duceeyey wax hadda la qoonsadoon nin culmaa uu ku naqdiyana lagama hayo oo xagga maamulkiisa ah masaa'il fiqi oo laisku haysta way jiraan laakiin xagga maamulkii markuu amiirka ahaa wax lagu qoonsaday ma jiro saa dartee ibn hubayra ibnu hubayra alxambali oo wasiir ahaa dowlad dhan buu wasiir u ahaa yaa hawl halkaa aad u dhibsaday kitaabkiisa alifsax can macaani saxaawi wuxuu yidhi wa qowlu اlqaa'ili ad fatanat dunya faayru mustaiim ibn cabaas buui kaana aclam الnaasi waafdalahum wlqaa'ilu huwa maftuun buui wlqaa'ilu huwa maftuun mujaladka afraad ka iiriya wuxuu ibn cabaas adduunyaha fidnaysa waxba kama jiraan bur sax ma ah maxaa ibn cabaas dadkii ninka u aqoon badnaa uguna khayr badnaa ilahna ugu dhowaa buu ahaa ninka yidhi ibn cabaas baa fitnoobay oo adduunya ku fidnoobay asagaa fidnaysan buui isaga ibnu cabaas ma fidnaysno almuhim kalaamu الصaxaabati bacduhum fii bacضin waa hayru muctabar waxba lagama soo qaado hadday saxaabada iyagu wax iska sheegaan niman aqraana oo isku ayni ah oo ilmo adeera oo tola oo xuun isku qoonsaday weeye adugu ma xujaysan kartid ma dhihi kartid hebel baa hebel sidaa ka yidhi abadan wadaaddaha lasuma qabto kalaamu اlaqraani yurwa yuطwa walaa yurwa inay qaraa'in kale adilo kale loo helo hawsha in xujata m kalaamu اlaqraani bacduhum fii bacdin yuطwa waa la duduubaayo walaa yurwa lama xujaysto diin lagama dhigto anas baa hebel ka hadlay ibn cumar baa hebel ka hadlay abadan waa mujtahidiin walijtihaadu laa yunqadu bacduhu bibacdin inaguna ma waxaa naga saar saxaabada inaan xurmayno qadarino halkaa madaxa aan saarano wixii khalad kuugu muuqdana si edeb looga leex laakiin waxba wadaadkaa ku durin waa masaailka ijtihaadiga laga hadlaayo ninka waa taabici si gudbaan oga jeedaa si gudbaan oga jeedaa lanna waxaa ibn cumar ka muuqata inuu sallimay fitnada ibn cumar waxaa ka muuqatay inuu ibnu cabaas fitnoobay inuu sallimay laakiin wuxuu yidhi yaa ka maran wa ayunaa lam taftinhu dunya ninkeen addunya fitnaynin buuri idan waaa inuu diiday ahayd hadduu marka oo radiyo oo adaa maftuuna u yidhaahda ibn cabaas ma fitnayse su-aashaada laakiin fitnadii ibn cabaas loo tiiriba asaguna yuu ama cidna uusan ka takoorin marka tasliimka yarkaan ka hadlaya wax meesha ku jireen diidana kaas wey xadana zuhay bn xarbin qaal xadana sufyaan bn cuyaynata can camr bn dinaar almaki qaal sa'alna bna cumar waxaanu weydiinay can rajulin baanu weydiinay qadima bicumrata cumre la soo ibn cumar waxaan weydiin nin cumar la soo gaayo nin xaj la soo gayn waa keeda la soo weydiiyey fadaafa bilbeyti kacbada ku dawaafay walam yatuf bayna asafa walmarwa laakiin marwa iyo safa aan ku sacyin oon ku ordin ayati imra'ata xaaskiisa ma u tegi karaa galmoon karaa cumru la soo galay fadaafa bilbeyti bilkacba walam yaطuf walam yasca bayna safa walmarwa ayati imra'ata faqaala qadima rasuulu اllah sal ly slam fadaafa bilbeyti sabca wasallaa khalfa almaqaami ragcatayn wa bayna asafa walmarwata sabcan waqad kaana lakum fii rasuuli اllah uswatun xasana muxuu tilmaamay ninkii cumro la soo galay markuu dawaafo kadib ha la yimaada sacyiga intuusan islaanta isku majirin ka hor sacyi beensba ha la yimaado kadibna ha xalaaloobo markuu xalaalo kadibna wuxuu samayn ha sameeyo markaa u bannaan nabi maxamed baa maka soo galay faaafa bilbeyti sabc toddoba goor buu ku dawaafay kacbada wa sallaa wuu tukaday khalfa maqaami ibraahim rakcatayn laba ragcadood buu ku tukaday wa bayna sawamarwati buu orday sabcan toddoba jeer waqad kaana lakum fii rasuulilah nabi maxamed waxaa idinku jira uswatun xasanatun dayasho wanaagsanoo diineeda saa ku dayda degdegana joojiya dad cumro la timaadaan dawaafka la imaada kacbada kadib saciya kadib markaad sacidaanna xiirta ama gaabsamo markaad xalaalowdaanna wixiina samaysta wey idan wuxuu tilmaamay bacda awaaf mubaasharatan galmadu waa mamnuuc buu marka tilmaamahaya ibnu cumar saasuu ku jawaabaya ilaa acmaalulcumra la dhammeeyo cumradu taxalul awal iyo taxalul mxuu ahaa aani taxalul aqal iyo akmal ma laha wey israaciyo cumro iyadaaba iska yare iyada dhanbaaba waxay iska tahay dawaaf iyo ragcateen khalmi maqan oo sunno ah iyo sacyi iyadoo timaha gaabsada tima gaabsigaa dambe mataxalul baa oo waa xugun madax bannaan lagu xalaaloobahay mise sacyigiibu cumradiibu ka tirsan yahay labadaas la isku hay fuqahadu salaamo naqsigu ma salaaddu ka tirsan salaadda lagaga baxaa sumaydan maqal fiqiga salaamo naqsiga markaad ixtiyaadka dhammaysaan ma salaadda lagaga baxaa mise salaaddu tirsan yahay maxaad ka leedihiin soo baar habeen dambaa idinka rabaa xadana yaxya bnu yaxya abu rabiic الzahraaniyu can xamaad bnu zayd wa xadana cabd bn xumayd ahbar idan wadaaddaha waxay qabaan salaamo naqsigu salaadda kama tirsano ee salaaddaa lagaga baxaa xanafiyiya jamaaca ahlucilmiga fara badan baa qaba markaad tixiyaadka dhammayso haddaad iska dhaqaaqdo salaaddi wa kuu jirtaabay dheheen tiyaadku ka dhammayso oad iska kacdayba markaad tiyaadka dhammayso war see tahay sarifku suuqi mooqa baad dhihi kartaabay dheheen salaadduna jirtaa bar waxay gaadhsiiyeen eh, xanafiyadu markaad atixiyaadka dhammayso haddaad iska neefsato xataa waa okay bay dheheen salaaddu way dhammaatay taagan salaam naqsigu salaadda lagaga baxaaye kama tirsano salaadda warkaas wadaaddaa yidhi laakiin sida raajixa salaaday ka tirsan tahay xageen marayaa waxadina cabd bn xumaydin qaal ahbarna maxamed abi bakr albursani ahbarani cabdilmalik أخبرن جurayجi جamيiعا عن cمر dinar الmki عن بن cمر عن النبي نحو xadيiث بن عuyaynة ibnu cuyayna wadaadkan dambe marka eh, ibnu jurayja wuxuu sheegay weeye xadiidka ibnu cuyayno kale sheegay ayb intaas marka waa maxay ninka xaaji ee soo galay isagoon hadyi wadin xukumkiisii ibnu cumar meeshuu ka istaagay iyo ninkii asagoo muctamira soo galay inuusan xalaaloobin ilaa uu acmaasha cumrada dhammeeyo labadaa xugum wey baabu yalzamu man طaafa biاlbeyti wasacaa min albaqaa'i cala alixraami wa tarki taxalluli baabu maa yalzam wuxuu ku waajibaya uu baab yahay man taafa bilbeyt ninkii kacbada ku dawaafa wa saca xaggana sacyi la yimaada waxa ku laazimayo maxaa ku waajibaya min albaqaa'i inuu ku sii baaqi ahaadaa cala alixraami xajkiisi iyo ixraamkiisi wa tarki taxalluli xalaalowgana uu ka tago yacnii ninkii yimaada isagoo xaaji ah oo marka dawaafkii la yimaada sacyina la yimaada xajkiisi buu sii wadanayaa ma xalaaloobayo kamana tegayo ixraamkiisi ilaa la gaadho yowmunaxri la gaadho waa ninkii markaa waday iqaarinka ahaa ama mufridka ahaa ama mufridka calaa ray jumhuur ayb amaa ninkii asagu mutamatic ahaa dee hawshiisu cumray ahayd cumru dhammaysani uu xalaaloobi kadibna xaj buu xidhan doona waad garanaysa xadana haarun saciid alayliyu qaal xadana bn cabdالlah ahbaranii camr whw bn xaariث bn yacquub alansari اlmisri can muxamed bn cabdiraxmaan ibn awfal alqurashi buu ujeedaa ana rajula min ahli ciraaq nin reer ciraaq ninka magaciisa lama sheegin qaalo wuxuu ku yidhi marka sal lii curwa nin reer ciraaq ah ayaa muxamed cabdiraxmaan ibn awfal alqurashi ku yidhi sal lii waxaad ii weydiisaa curwata bna zubayr oo fuqaradii taabiciinta ah can rajuli can xukmi rajuli nin xukumkii ii weydii yuhullu bilxaji xaj soo xidhay faidaa daafa bilbeyti kacbada markuu ku dawaafo ayay xillu ma xalaaloobaya amlaa mise maya curwow la yhahdo cafwan maxamed abdiraxmaanow haddaan ninkan reer ciraaq ahay curw waxaad ii weydiisaa nin xaj soo xidhay oo maka soo galay kadibna kacbada ku dawaafay ma xalaaloobaya hawshis ma isu badeli mise xajkiisa wuu sii wadanaya bacda awaaf qabla ywmi carafa ninka marka cabdiraxmaan abulaswad baa ku iman doonaa almadani marka waxaa loo yaqaanaa wuxuu caan ku yahay agoonkii curbaa soo korsaday oo aad marka gacantu ka jiray marka yatiimu curbaa loo yaqaanaa yatiim curbaa le marka sheekhiisii oo haddana adeerkiiaba wax weydiinaya fain qaala laka hadduu curwa kugu yidhahda maxamadow laa yaxilu ma xalaaloobayo ninkii xaj soo xidhay ee maka yimid ee dhawaafay beytka ilaahi buu salaamaye weli muusan xalaaloobin hadduu ku yidhaahdo faqul low waxaad ku tidhaahdaa ina rajulan yaquulu dalik nin baa sidaa le maxaad ka leedahay culammadii ba isku diraahaya aho wey oo isku qudaynhaya qaal wuxuui xamd bdiraxmaan fasaltu curwan su-aasha weydiiye faqaala wuxuu yidhi curwe laa yaxilu ma xalaaloobayo man ahalla bilxaji ila bilxaj ninka xaj soo xidhay kuma xalaaloobayo ilaa bilxaji ilaa biadaa'i lxaj xajka inuu guta mooyeene si kale kuma xalaaloobayo qultu waxaan ku idhi marka faina rajulan baa kaana yaquulu dalika maxamed haddaan ahay curwow nin baa sidaa qaboo yidhi ninka xaj soo xidhay kadibna kacbada yimaada ku dawaafa wuu xalaaloobayaa xajkiisuna cumru isu badelayaa kadibna xaj cusub buu xidhan doonaa maalinka sideedaad qaala cur wuxuu uhi qaal bisa maa qaal wuxuu yidhi ba'an wax liituu ku hadlay jawaabaan saxnayn buu intii buu u intii buu raba markii inuu gudbiyo fatasadaani الrajul fasa'anii faxadatuhu fatasadaanii waxaa ii banbaxay haddaan ahay maxamed bn cabdiraxmaan annawfali alqurashi abulswad wuxuu uhi waxaa ii ban fatasadda bay asal yaa loo badan yahay nuunta in la geliyo waa laga badan yahay laakiin waa luqa jirta iyaduna fatasaddaani arajul ninkii baa ii banbaxo iga hor yimid fasa'alnii waa ii weydiiyey su-aashuu dirsaday buu ii weydiiyey faxadatu waxaan u sheegay wuxuu curwa iigu jawaabaan ogu jawaab faqaala wuxuu hi ninkii reer ciraaq faqul lahu waxaad curwa ku su'aal labaad curw ku celi faqul low curw waxaad ku tidhaahdaa fa inna rajulan ninbaa kaana ahaa yukhbiru kii ka tabiya ama sheega anna rasul sal l slam qad facala dalik sidaa nabigu inuu sameeyey nabigu inuu sidaa yeelay buu nin sheegay oo u yidhi waa la xalaaloobaya ninka xaj la yimaada xajkiisu cumru isu bedelayaa kadibna maalinkii sideed buu xaj xidhanaya wma shaanu asmaa wاzubayr facala dali waxaad kaloo ku tidhadaa buu idhi wmaa shaanu asma asma bintu abibakar xaalkeedu muxuu yahayo iyo wzubayr oo odaygeeda ibn cawaam facalaa dalika arrinkaa u sameeyeen nebi maxamed baa sidaa laga soo guuriyey oo nin baa ka soo guuriye waxaa kaloo la sheegay asma bintu abibakar iyo adiga curwo hooyadaa adiga curwo hooyada ah, ah, iyo aabbaha zubayr ba inay hawshaas sameeyeen wax ka duwan wadaadka kale warkuu sheegay hooyada iyo aabbahan ay khilaafeen balintoodu dadka isku laayay ninka reece aqbalee qaala wuxuu hi cabdiraxmaan faji'tu curwaan imid fadakartu lahu daalika arrinkaasaan u sheegay in nabiga laga soo guuriyey hawshaas asmaa bint abubakar iyo e, zubayrin laga soo guuriyey faqaala wuxuu yidhi curwe man haada ninkan waa kuma su'aalaha badan ninkan kulbaad leed nin baa isoo weydiiyey ee nafta igu keento waa kuma yuu yahay faqultu wuxuu laa adri garan maayo nin ree ciraaq ma garanayo qaala wuxuu uhi curu famaa baaluhu laa yaatiinii binafsii yasalunii waa runtii asaga maxaa helayo iigu iman lay su-aashii ii weydiin leeyahay intuu derbiga madaxa saaro ninkan kulba uun risaasa soo garay muxuu yahay asagu muu oo su-aalaha weydiiyo faman baalo maxaa xaalkiisuu helayo laa yatiinii binafsi asagu naftiisa igu iman layahay yasaluni asagoo su-aashii weydiisanaya adunuhu ciraaqiyan buuri umun sheegin ninkaas inuu reer ciraqyaan u malayn buuri saa su-aalaha u wada reer ciraq baa wax lagu yaqaanaa qodqod badan mutanadicin wey inay wax findhiceliyaan oo ciridka faydaan oy kaa hari waayaan reer ciraaq baa lagu yaqaanaa sidaasaa loo badan lagu fasiro niman waxay dhahen ciraaqi wuxuu ka wadaa ree craaqba waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin khawaarij iyo xaruuriyiin balaayo xaggaasay baashu ka timaada ila mashriq weeye qultu waxaan laa adri sheekhow garan maayo inuu ciraaqi yahay in kale war ooma hayo min ahli caraaqina dawaadan baa la ogaan doonaa lakiin markaa lama garanayo qaala curo wuxuu ihi qad kadaba been buu sheegay fainahu qad kadaba nabi maxamed baa sidaas sameeyey oo asmaa baa samaysay oo zubayr baa sameeyey waa been buuri qad kadaba been buu ku sheegay yani wuu gafa wey kadaba cindaha ahli akhdana way noqotaa kadibkii tooskaana wuu noqdaa see been ku sheegay qad xaja rasuulullah rasuulka ilaahi baa xajiyey xajkiisina wuu dhammaystay qad xaja rasuul waa maxay wuu dhammaystiray kama bixin kama xalaaloobin wey ila nin baa laga soo goriy inuu nabigu waa xalaaloobay ayib fa akhbaratnii caaisha waxay ii sheegtay oo habaryartay ah ana awala shayin shaygu u horeeyey oo badaa bihi nabigu ku bilaabay acmaasha xiina qadima makata markuu maka soo galay anahu tawada inuu weyse nabigu markuu maka soo galay oo beydka ilaahay yimid wuu weysaystay ile awaafka waa loo weysaystaaye awaafka lama dawaafo adoo weyse la'aana waxaa loo shardiyaa sida culmo badan ay ku tageen weyse qaad sida salaadoo kale nimanna waxay weysadu waa waajib ee shardi ma ah lisixati awaaf waadana waxay yidhaahdeen waa sunne waajib ma aha saad muranka oga baxdo dawaaf weyselan ha dawaafin iska weysayso nabigana saasuu yeelay nimankiina waa shardi warkooda aad buu xoog badan yahay maxaa nabi maxamed baa sameeyey nabiguna wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum dalaalatu tarkiib baa la yidhaahdaa dalaalatu tarkiib in nas nas lagu qabto aayad baa aad ku qaban hal xugun baad ka soo wada saaraysa xadii baa xadii u geyn u biirin laba xadii saddex xadii baad isku qaban hal xugun baad ka soo saari maxaa loo yaqaanaa dalaat اtarkiib dalaat اlikhtiraan ma ahaad ee daciifada ahayd laisku hayay cinda fi اlusuul taa iyadoo waa xuja dalaat tarkiib waa xujaة biاlijmac dalaat اlqiraan way ka duwan idan nabi maxamed hadduu weyse qaato ficilkiisi uu ku weyse qaatay dawaafkan u weysaystay xaggana uu yidhi khuduu canii manaasikakum wa hada min nusukihi aلطawaafu biاlbeyti aahiran mutaahiran waa nabiga maxamed acmaashiisii wey uma طaafa biاlbeyti beytku nabigu ku dhawaafay kacbada uma xaja abu bakr baa xajiyey khilaafadiisii fakaana awala shayin bada abubakrna waa awowgii abubakr waa awowgii fakaana awala shayin shaygu u horrey wuu badaa bihu nabigu abubakr ku bilaabay acmaasha wuxuu ahaa aawaafu bilbeyt buu ahaa ay fakaana awaafu awala shayin badaa bih uma lam yakun hayruhu waxaan xaj ahayn ma imanin buui intuu abubakar dawaaf ku bilaabay yuu haddana xajkii sii watay lam yakun ma dhicin hayru hayru اlxaji riwaayada bukhaari baa meeshaas ayadu si fiican u fasirtayo waxay tahay uma lam takun cumra uma lam takun cumra nabi maxamed baa soo galay kacbada uu weyse qaatay waa dawaafay xajkiisii buuna sii abubakr baa khilaafadii soo xajiyey beytkuu yimid waa ku dawaafay xajkiisii buu sii watay cumro wax noqday ma jirin lam takun cumra cumro ma dhicin camalka ma noqon waa riwaayada bukhaari amaa midan uma lam yakun hayru waxaad dhihi lam yakun hayru hayru lxaj waxaan xaj ahayn ma dhicin way xajkii sii wato uma cumaru cumar baa soo xajiyey fii khilaafatii weye milu daaliku asaguna ay facala mila dalik uma xaja cumaan cumaan baa soo xajiyey fara'aytuhu idan curwe curwe asagu marka wuxuu ka soo tabinaya cid kalu ka qaadanaya waa looga tabiye mooyeene curwe asagu lam yasmac min abi bakar walaa min cumara oo asagu marka qisadiisu inqidaac banba xaggaa ka gelaya laakiin saxaabadan kale ee walaalihii ah oo cabdullahi zubayr ka mid yahay oo goobjoog ahaa ayaa u tabinaya qisada ama hooyadiiba u tabin asmaa ah ama habarirtii caasha u tabinaysa illa marnaba xadidka wuxuu ka warinayay faahbaratnii caaisha faahbaratnii caaisha marka waxaa wata uma xaja abubakar hadduu noqdo curwa hadalka ruuxa wata inqidaac baa gelaya meesha abubakar iyo meesha cumar hadday hooyadan caaisha wadatana xadiidku waa mutasil uma xaja cumaanu cumaan baa soo xajiyey fara'aytuhu waan arkay buui awalu shayin bada'a bihi اطawaafu biاlbeyt waan arkay buu i wala hayin ama awalu shayin badaa bi wixii u horreeye uu ku bilaab muxuu ahaa aawaafa bilbeyt aw awaafa bilbeyt beytku ku dawaafu ahaa idan uma lam yakun hayruhu hayru lxaj waxaan xaj ahaynna ma sii jirin xajkanbuu sii wato wey cumruhuma bedelin wey riwaayadii bukhaarina uma lam takun cumratan camalka cumra ma noqonin uma mucaawiya mucaawin bn sufyaan baa soo xajiyey wa cabdullah bni cumar baa soo xajiyey uma xajajtu maca abi zubayr maca abi aabbahay baan la xajay azubayr anu ka badelay markaas ama waad ku cadday aday ku taal aabbahay azumlcawaan baan la xajiyey fakaana awala shayin bada'a bihi aawaafu bilbeyt mucaawiya cabdullahi bn zubayr aabbahay on la xajiyey kulli waxay ku bilaabeen wuxuu ahaa inay beyt ku dawaafaan camalkoodina ay sii wataan mayse xalaalob uma lam yakun hayruhu hayru xaj xajki waxaan ka ahayna ma jirin oo awaafku ma burinhaya xajkoodii waa camal khayroo madax bannaan cumrana hawshiisu bedeli mayso uma ra'aytu اlmuhaajiriina wاlansaar yafcaluna dalik kadib ansaar iyo muhaajiriin sidaa yeeli oo markay beytka ilaah yimaadaan dawaafahaya kadibna camalkooda xajkaas sii wadanaya muxrimiinna sii ahaanayaan arkay uma lam yakun hayruhu hayru اlxaj waxaan xaj ahayna ma imanin cumra meesha ma imanin wuxuu ihi uma intaa kadib aakhiru man ra'aytu facala dalika bnu cumar qofkii u dembeeyen arkay hawshaas sameeyana ibnu cumar bu ahaa buuri uma intaa kadib lam yanqudha bicumratin camalkiisii kuma burni cumru xajadiisi uu soo xajiyey ee uu soo niyeystay cumro kuma dumin uma lam yanqudha bicumratin wa hada ibnu cumar cindahum afalaa yas'aluunah ibn cumar baaba la jooga hadday reer ciraaq yihiin ama madiineba imaan hayo arki karaane ama haddaba soo xajiyo joogama weydiiyaanbu marka annagana wereerin hayaane agga kasoo kolba geed food soo saarahayaan wuxuu ihi curwe walaa axadu mima mada xataa axad dadka horeeye saxaabadii hore ah maa kaanuu ma ahayn bu yabdauna ku ku bilaaba bishayin shay xiina yadacuuna aqdaamahum markay gumadooda soo geliyaan awala ka horeeya min aawaafi bilbeyt awaladaas waxaad ka sifayn bishayintaas maa kaanuu ma yabduna ku bilaa bishayin shaygaasu awala ka horeeya min aawaafi bilbeyti ka horeeya xiina yadacuuna aqdaamahum wuxuu ihi dadka aan soo taga iska badaaya xataa dadka horeeyey ee saxaabada badan ka sii horeeyey ma jirin munu intuu beytka ilaah yimaada waxaan dawaafayn ku bilaaba dawaaf maa lagu bilaabi jiray uma intaa kadib bacda dawaafi laa yaxiluuna ma xalaalooban jirin buui markay dawaafaanna dawaafka maysan ku xalaalooban jirin xajkoodii kamaysa bixi jireen way sii wadan jireen dawaafkanna cumro umausan bedeli jirin xajkooda ay soo xidhaneen ifraadka ah waqad ra'aytu ummii hooyadii baan arkay oo asmaa wa khaalatii habareeto caaishaan arkay xiina yaqdamaani markay soo galahayaan ay kacbada yimaadaan xiina soo galaan laa tabda'aani bishayin shay maysan ku bilaabi jirin camal ah awala ka horeeya min awaaf min albeyt beyt ka horeeya wax beytka ka horreeya samayn jireen ma jiro tatuufaani bi way ku dawaafi jireen uma laa taxilaani mayna xalaaloobi jirin oo markay xaj soo xidhaan dawaaf albeyt bay la imaanayo dawaaf alquduum la yidhahdo khayr badan ama waajiba ama sunnaah kadibna camalkoodii xajkaabay sii wadan jireen haddii marka yowmu tarwiya la taagan yahayna horey bay isuu socon jireen haddaan la taagnaynna muxrimiin bay sii ahaan jireen ilaa laga gaadhay maalinkii loo bixi lahaa xajka muxuu ii qoray sheekhay xiina yaqdamaan miyaan qora akhriyaanugu xiina taqdamaan markay soo galaan cafwa sheekhu wuxuu yidhi waqad akhbaratni curwa inoo warramhaye ummii hooyada waxay ii sheegtay annaha aqbalat khaatimatu اlmuhaajiriin wاlmuhaajiraat way asmaa way camiraday boqol sanay ku dhimatay ad ahbaratnii ummi hoyada waxay ii sheegtay annaha aqbalat inay soo qaabishay hiya iyadii iyo wakhta walaasheedu caaisha ah iyo wazubayr wadaadka iyada qabay wa fulaan wa fulaan hebel bicumratin qad hal cumro keligeed inay la yimaadeen beytka ilaahay bay ii sheegeen hooyadii asmaa iyo caaisho iyo zubayr iyo hebel iyo hebel cumro inay la yimaadeen waa xajwadac buu ka hadlaya falamaa masaxuu rukna xajar aswad markay ay masaxeen oo dhammeeyeen masaxu rukna dawaafka markay dhammeeyeen xallu way xalaaloobeen ila cumray la yimaadeene xallu wa maxay waxay ku xalaaloobeen bicamali cumru u jeedaa maxaa dawaaf keli laguma xalaaloobo biijmaaci lmuslimiin waqad kadaba been buuna sheegay bui fii ma dakara min daalika wuxuu sheegay zubayr ka soo guuriye hooyada ka soo guuriye caaisho ka soo guuriye khilaafsan warkayga ninka reer ciraaq ama ninkii laga soo guurshay been buu ku sheegou leehay ayb masaxu ruknadaasi marka waa laisku haystaayo wax qaba marka saa loo taabto xajasadka la xalaaloobahaya ma jiro laakiin ruknulaswadka todobada wareegba inaad gacanta saarto waa sunno haddaad heli karto todobada wareegba markaad marayso inaad salaanto waa sunno marka masaxu rugna waa maxay waa markay dawaafka dhammaysteen dawaafkana ugu weyne kadibna sacyigu waa taabic liawaaf salaada khalmiqa waa taabic labada kale waa taabic weye xalqiguna waa masaladan soo haynayo iyo ma camalku ka tirsan yahay mise waa lagaga baxaadi weeye marka salaad waxaa alxaju carafka nabi sooma dheh xajku keligii macrafo keligeedba idan waxaa loo wuxuu u jeedaa markay dawaafka la yimaadeen iyo wixii raacahayay way xalaaloobeen way xalaaloobeen ayib cumray la yimaadeen laakiin ninkii xaj la yimid waa ka duwan yahay bur waa soo sheegay ha isku khasina nin la yimid nin xaj la yimid macnahaasuu inoo sheegay imaamku hawsha laakiin hooyadan caaishu way iman doontaa iyadu inaysan xalaaloobin inaysan xalaaloobin marka waxaad ku qasbantahay inaad awshood tirada wuxuu u jeedaa xaj aan ahayn xajat اlwadaac aan ahayn oo kale ila hooyadan caaisha kaanat tukhiru اlxaja bacda rasuli lah sal slam dhowr goor bay xajiday toban ku dhow ayb xadana isxaaq ibrahim akhbarana maxamed bn bakr albursani akhbarana ibn cabdilmalik waxadaanii zuhayr زهير بن حرب بن أبو خيثمة النسائي واللفظ له حدثنا روح بن روح بن عبادة القيسي حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة الثقفي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها هويني بركيسان وي آبهت صحابة أوجدنا صحابة لقام هلا صحابة روح وين داس iyada aabbaheed waa abubakar de waa saxaabi sidiiqaad alumma awowgeedna waa abu quxaafaadi soo maaha awgeed waa saxaabi aabbaheedna waa saxaabi wiilkeedu waa saxaabi cabdulahi bni zubayra ninkeedu waa saxaabi walaalaheed waa asxaab caaisho iyo cabdiraxmaan iyo cabdullaahi waad garanaysaa waa haweenay barakaysan wey haweene deeq badan geesiyad ah calool adag bay ahayd xajaaj waxay la marta waa gaari doonnaa marka la gaaro kitaab alfitan ee cabdullahi bn zubayr markii la go'doomiyey reer sham reer iskugu yimaadeen ee uu bila dagaalamahayay laba seef buu ku dagaalamay nin aad adag buu ahaa oo wuxuu wadaba wagda manjaniiq baa lagu dhuftay madfac baa ku dhacay markuu dhul dhacay kadib bay iskugu tago inay dileen way takbiirsadeen markay ogaadeen cabdullahi inay dileen reer sham iyo xajaaji ciidankiisa takbiir bay yidhaahdeen ibn cumar baa loo sheegay wuxuu maalin ku dhashana waan takbiirsanay buu geerihiis maad ku takbiirsateen haa maalin ku dhashana waan takbiirsanay buu ninka maanta ku takbiirsanaysaan allahu akbar aad leediin geeridiis iyo dilkaad disheen maalinku adduunka yimida buruq soo yidhina haddaanu saxaabana takbiir baan ka jidnay buuri leanna muxuu ahaa awalu mawluudin fi lislaam bacdamaa haajara markii u horraysay muslimiintu soo hijroodeen ilmo muslimoo madiina oogu dhashay muhaajiriin cabdullahi bin baa ugu horreeyey yuhuud baa waxay sheegtoo tidhi muslimiinta soo hijrooday madiina imanaya waanu sixirayo icdama dhihi mahaya dhali sixir baanu la istaagnay haweenkooda minkooda kabajaan baanu ka dhignay raggooda biyihiisa taxayl baanu ka dhig carwa kaasi ha tarmaan bay yidhaahdeen sixir la sheegana mogta waa la cabsadaaye asmaabta abubakar baa soo hijrooto maka ka timid iyadoo xaamilaah qubo markay timid nabigu waa ka soo horreeyey bay umushay cabdullaahi bay dhashay saaday u mushay soo qaada nabiga u keentay iyadoo wax kale aan naaska afka ugelin nabiga u keentay abdullah bin nabiga xabad timira keenay caaisha waxay timi intaan dondoonnaan weynay mar dambaan xabad helay xabaddu nabigu roogay rooga caalayey carabka u mariyey afka u mariyey wuu malabsaday wixii u horreeyey dibnihiisa mara cabdullahi bin zubayr caluusinatan waxaa ugu horreeyey candhuuftii barakaysnayda nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam ninkaasuu ninku toddoba sano markuu gaadhay zubayr ba soo diro intuu maro uso ord nabigu tababeca la soo kal baayu cala islaam cabdulahi bin zubayr toddoba jiraa soo orday nabigu u yimid markuu ark soo socduu garta wuxuu rabo nabigaa qoslay nabiga alla wuxuu hi waxaan raba ubaayicuka cala alislaami waltawxiid toddoba jir wey ilma wax lagu ababiyo wey hooyadii baa dee asmaa ah. waxay dhigtay waan gaari doonnaa aabbihiina waa zubayr bn cawaam waxaa dhashay safiya bn cabdillah baa dhashay waa nin reer bani haashim dhanka marka marna waa nin reer bani asad waad garanaysa dhan khadiija waxay u tahay khadiija ayay u noqon dhan kale marka la fiiriyo nin saa loogu wareegsan yahay wey wuxuu ihi maxaad rabtaa nabi allo waxaan rabaa inaan beeca kula galo ubaayicuka calaa maa baayacta calayhi cala alansaari walmuhaajiriin nabigu beecuu la galay fatabasama lahu markaasuu beeca la galay waana u duceeyey maalinka horena waa u duceeyey saa darteed gaajadu ma kari jirin toddoba maalmoodoo xidha lagaba soon inuu israaciyo inuu maanta soomo oo beri soomo oo beri kale ku xidho oo sagaal toban beri sooma laga asoon gaajo ayn qabanin boqol ninna foodduga ka badan waa laga soo guuriyaaba boqol ninna fooddu gelin jiray laba sifad buu ku dagaalami jiray nin hor yimaado laba isleeg noqonin waa la waayey marka ninkaa wayninku abiy e, wiilkeed wiilkaas wey asmaa marka waan gaari doonaa muhaajiriin iyo muhaajiraadna iyadaa ugu dambaysay geeri toddobaatan saddexda inay dhimatay baan filaya markay ku dhimatay iyadoo boqol jir oo markaa indhabeeshay waxay tihi asmaa kharajnaa muxrimiin waanu baxnay annagoo xaj xidhannay muxrimiin muhiliin xaj xarmannay faqaala rasul wuxuu yidhi sal slam man kaana macahu hadyu ninkii xoolo wada falyuqim calaa ixraamihi xajkiisii ha sii wato ha ku nagaado waman lam yakun macahu hadyu ninkaan xoolo wadinna falyaxlil ha xalaaloobo cumra ha u badala xajkiisii falam yakun macii hadyun bayt anugu haddaan eh, asmaa ahay hadyi maanan wadin faxalaltu waan xalaalo markaan cumradii dhammaystay wa kaana maca zubayr ubayrna waxaa la socdo u watay hadin xoolou waday falam yaxlim muusan xalaaloobin qaala waxay tii eh, asma markaan xalaaloobay falabistu iyaabi dharkaygii baan xidhay ee dumarku xaragoon jireen uma kharajtu markaasaan soo baxay oon ka soo baxay guriga fajalastu ila ubayr zubayr baan gara fadhiistay tii oo ninkeedii ah asagu markaa muxrimo xaajo weli aan xalaaloobin ila xoolou wadaayo ayadna way xalaalowday oo in la gaadho faqaala ubayr wuxuu yidhi quumi canii iga fogow iga istaagbu agga iga durug lann hadduu e, gacanta u taabto oo mulaamusa ay dhacdo dareen ula socdo iyo damaaci xajku waa khatar wey lann waa xaaraan kaljimac bay lama noo agga taxriimka faqultu waxaan idhi bay tiri atakshama waxaad ka baqaysaa an afiba calayka inaan kugu soo boodo iga durug maxay tahay bukhaari riwaayadan wuu ka tegay riwaayada safiya binti shayba wuu ka tegay bukhaari ee sheegaysa in zubayrna uu ahaa qaarin ayadna ay ahayd mutamatica asma hadday tahay dambe mawlihii asmaa u wariba isagu soo saaray oo markaa isaguna ishkaalada ay ku jiraan marka xaafidku wuxuu leeyahay xadiidkan safiya ikhtilaaf ku jira fii alfaadihi wa sanadihi saasoo oga tegey anna waxaa ii muuqata ishkaalka ku jira xadiidka dambe cabdulaahi mawla asma ayaa ka badan ka shafiiy midka ku jira muslim marka wuxuu u arkaa sheekhiisi uu khilaafayo riwaayadan hore ee safiya inay ka saxiixsan tahay riwaayada dambe cabdulaahi mawla asma waa gaari doonaa sidaasaa sax ah sidaa inay asmaana ay ahayd mutamatica ahayd zubayrna uu xoolo wada weliba saxaabada gacanta wax ku hayuu ahaa abubakar iyo cumar asaga ka xoolo badnaa zubayr maalqabeen buu ahaa idan eh, inuu asagu qaarin ah xoolo waday asmaana ay mutamataco ahayd sida dumarkuba u badnaayeen muslimaadka markaas socday ayaa saxa riwaayada dambe marka sheegaysa zubayr inuu ah asaguna mutamatic waynu gaari doonaa dibbuu muslim mariyey asagu dhankaasu ka firi min xayu lmatni buu dib u mariyey waxadaanii cabaas bn cabdilcadi bn cambari qaala xadana abu hishaam almuhiira bn salat almakhsuumi xadaana whayb ibnu khaalid albahili xadaana mansuur ibn cabdiraxmaan alxajabi waynu soo maray marka ibnu jurayj baa la mutaabacaynaya wax mutaabacaynaya ninka la yidhahdo whayb can ummihi hooyadii waatuma waa safiya safiya binti shab aqbanin hadda soo marayn can asmat abubakr sidiiq qaala waxay ti qadimna maca rasuulilah rasuulka baanu la soo gallay makanu la soo gallay muhiliina annagoo soo xidha bilxaji xaj soo xidhannay uma dakara wuhayb wuxuu sheegay bimili xadii ibni jurayj buu tabiyey oo isaguna diraandiriyey hayra hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi faqaala zubayr wuxuu hi markaan usoo dhawaad aan ag fadhiistay anoo soo labisto isqurxiyo oo indhakuusheeyo cilaantay istarki cannii iga dheerow istarki cannii laba goor buu ku celiyey idan waa sidadu raaci kala dhici lahaa ama aan xaaraan ku dhici lahaa anoo xaaji iga fogow buuri faqultu waxaan ku idhi atakhshaa waxaad ka baqaysaa an aiba calayka inaan kugu soo boodo waxadaanii haarun bn saciid alayliyu axmed bnu ciisa qaala xadana bnu cabdullah ahbarani camr camrigaas waa camrun bnxaarion soo marayn ma dhoweyd alansaari almisri can abilaswad abilaswadkana wadaadka hore waxaa weeye cabdiramaan maxamed cabdiraxmaan weeye annawfali ana cabdallah ibnu kaysaan baa loo yaqaana ana cabdallah mawla asmaa bint abibakr asidiiq xadaahu wuxuu u tabiyey cabdulaahi wuxuu u tabinaya abilswad annahu kaana yasmacu asmaa inuu asmaa maqli jiray cabdulaahi waa mawlaheedii a maqli jiray kulamaa marat bilxajuuni mar kastoy soo marto xajuun meesha la yidhaahdo meel maka dusheeda maka u dhoweeyo oo waadi lmuxasab agtiisa ah markaad ma soo gelaysana ood xagga madiina ka timaado maka soo gelayso dhanka bidix buu kaa qabanaya markaad maka ka baxayso ood mina u socotana midig buu kaa qabanaya qow yaroo haddaba iska baaba'ay weeye hadda xaafadba iska noqday yo xajuun lo odhan jiray markaad madiina ka timaaddo wuxuu kaa qaban dhanka bidix markaad mina u baxaysana wuxuu kaa qabanayaa dhanka midig wadada madiina ku timaanayaakuataquul waxay odhan jirtay xajuun markay soo martaba oy maka timaadaba nabigay xusan jirta caleh salaat wasalaam ila waxay ka dambaysa taqriiban lixdan iyo dhowr sano wax ka dambe nabiga ka dambaysa geeri ahaan oga dambaysa sala allahu calaa rasuulihi wasalama allaha ammaana rasuulkiisii xaggana ha nabad yeelo ha nabadgeliyo laqad nasalnaa maca waahuna halkan xujuun ama maka dusheeda ah yaan nabiga la degnay annagoo la soconna wanaxnu yowmaidin annagoo maalinka ayada nabiga aan la soconay khifaafu alxaqaa'ibi boorso fudfudud bay tir boorsooyin fudfudud xaqaa'ib waa jamcu xaqiiba waa boorsada ama abaaxadda wax lagu gurto weeye dadkaade dadkaasi dad zuhdi ku caanbaxay ahaayeen adduunyo badanna waagaa ma jirin tabartu waa iska yarayd idan ruux markaasoo horaanba tabar yaraa safray muxuu qaadan karaa markuu badan hal joogo wax iskaga bedelo weel yaroo wax ku karsado weel biyood wax yarbu aggaa damba saaranay boorsadiisu ma buuxdo ma cokono lugta ma fidsanayso wanaxnu yowmaidin maalinka ayadaa waxay tihi khifaafu lxaqaa'ibi boorsooyin fudfudubadanna qaliilun dahrun gaadidkanna uu yaryahay gaadid yar ninka wadunbaa riti wata ama faras wata qaliilatun aswaaduna sahaydanma ay yar tahay yar boorsooyin fudfudood sidanna ayaa nabiga meeshan la degnaytoo la maray haddana waan dhaqaaqilan ruuxuu safraayo boorsooyin buu qaada waar dad marka dhaqaaqaysaan shan boorso laba boqoloo kiilo kiiba la kacaaya factamartu ana anigaa cumraysay tii asmaa iyo ukhtii caaisha cumraysanay wazubayr bn cawaam alasadi baa cumraystay wa fulaan wa fulaan iyo saxaabo dhowray sheegtay falamaa masaxna albeyta markaan kacbada gacan marinnay oon dawaafnay axlalna waan xalaalownay si gudba ujeeddaa si guud bay ka wadaa caaisho ayadu waa la yahay inaysan dawaafin markay maka soo gashay maysan dawaafin maxaa yeelay dhiig baa ku dhacay dhiiggi waa ka gu'i waaye ilaa la gaahay yma la gaadhay muxuu ahaa yowmu naxar habeenkii musdalifa ama galabkii carafuu ka go'ay ama aroortii loo soo kalahaya yowmu naxri ka go'ay idan ka nabigu u bedelay qaarina noqo uu yidhi oo ogow cumradaadii waxay guda gashay xajkaadii nabiga ku yidhi sidoo kale zubayrna isaguna haddaynu riwaayadii safiya ee faahfaahsanayd inuu isaguna xoolo watay oo marka uu qaarna isu bedelay marka caaisha dadka kale ee marka la socday fara badnaa u jeedaa waa riwaayada markaas sida waxaa odhanaysa riwaayada cabdullaahi mowla asmaa ama riwaayad safiya binti shayba iyadoo qaab kale u dhegaysa waad arkaysa uma ahlalnaa waxaanu xaj xidhannay uma ahlalnaa bilxaj xaj baanu xidhanay min alcashiyi galabkiiba galabkiibaan haddana xaj xidhannay ayib ama waagi ka barya qaala haaruun fii riwaayati asagoo wuxuu yidhi haaruun ibnu saciid alayli ila laba sheekh baa isku ladhnaa oo axmed ibnu ciise iyo haaruun baa isku ladhnaa wuxuu yidhi ana mawlaa asma asagu maba dhihin cabdullaahi ma dhihin magaciisa ma sheegine wuxuu yidhi mawlaa asma asma eh, mawlaheeda ninkay xoraysay walam yusami cabdallah magaciisa muusan magac dhabin almuhim ishkaalka ku imanaya marka xadiidka cabdulaahi mawla asma waxaa weeye zubayr uu sheegay xataa dandhiilin riwaayada ee safiya tiisa ka xoog badan haddana caaishoo la ogyahay bilijmaac inay ahayd qaarino oysan dhawaafin xaggana aysan xalaaloobin iyo meesha ku soo daray marka waxaad ku qasba inaad tiraahdo si guud buu u jeedaa asmaa iyo dad badanoo la socday oo sidii loo badnaa xajkooda waxay u bedeleen cumro maalinka sideed bayna xaj xidheen mutamaticiin bay sidaa ku noqdeen dad yaroon badnayn oy caaisho kamid tahay iyo nabigu abubakar iyo cumar iyo zubayrna iyagoo hadyi wadayna waxa weya qaarinin bay noqdeen baabun fii mutcati alxaj soo kuma dari kara baabkan wax yar qacan ka siiyo waa dhowr xadii baabun fii mutcati alxaji xadana maxamed xaatim ibnu maymuun maymuن xadثna روح بن cباad القys xadna شhucب الحجاaج can mسلم الquri msلم مkhrاab الcabdi baa la ydhaah qoys uu marka xaliif ku ahaa ama dhaqan ku ahaaba oo reer bani qura la yidhaahdo ayaa loo nisbay loo aaneeya can muslim alquri muslim mikhraaq alcabdi qaala wuxuu ihi taabicigaas saaltu bna cabaas baan weydiiyey can mutcati اlxaji xajka nasashadiisaan weydiiyey oo intii cumro la hormarsado oo laga xalaaloobo hadhowna yowmu tarwiya in xaj la xidho farahasa fiiha waan ii ruqsay waa bannaan tahay buu yidhi maxaa yeelay saaxiibka ibnu zubayr baa diidi jiray weliba ku dagaalami jiray oo markaa ay masaa'il siyaasiya isku hayeen wa kaana bnu zubayr fii khilaafatihi ibnu zubayrna wuxuu cabdullahi ibnu zubayr yanhaa kii ka reeba ummadda canha can mutcati alxaj wuxuu odhan jiray abadan bilaa xajka gudahooda cumro lama gelin karo waa ra'yiga aynu soo marree sayidina cumar ee jamaaca ay ku tageen min baabi sadi daraa'ic faqaala wuxuu yidhi cabn cabaas wuu garamay quruxdeeda u fiirsa hadda wuxuu yidhi haadihi ummu ibni zubayr tan meeshan fadhida waa ibnu zubayr hooyadii buui asmaa waata tuxadiu waxay tabinaysaa sheegaysaa ana rasuula sal ly slam rakhasa fiiha inuu ummadda u ruqseeyey matcat lxaj asmaaba waxay leedahay annagu xaj soo xidhannay uu nabiga xajka naga bedelay cumru u bedelay waan tamatucnay kadibna xaj baan xidhannay hooyadii baa tan eho sheegaysee cabdulaahi muxuu leeyahay bur weydiiya isagii hoyadiiya run sheegahaya ibnu zubayr ku dhacay fadkhuluu calayha u gala bur fasaluha weydiiya ordaya oo asmaa weydiiya su-aasha cabdullahi ibn diidan yahay qaala wuxuu uhi muslim fadakhalnaa calayha waanu u gallay faida mra'atun dakhmatun camiyaau markaan u galloon aan salaannay waaba haweeney dakhma laf islaan aad laf weyn ah bay asmaa abubakr baa de nin dheer ahaa hooyada safiya labalafood ahayd oy raacday hooyada cafwan safiya mayn ayadu faida mara'atun dakhmatun camiya waaba haweeney marka waagi dambe indhabeesh waagi dambe waa sideetan dhowr gaadhay indhabeesh intaad hore waa indhaheedu caadi bay ahay faqaala waxay tiri markii la weydiiyey rakhasa rasuul ullaahi fiiha ay fii mutcati alxaj nabi maxamed oo ummadda bilaha xajka in la karo umrada marka la dhammeeyana la xajin karo umatumed in la noqon karo warka ibnu zubayrna xagga iska geey waxadaana muana qaala xadana cabdiraxmaan ibnu mahdiy weeye waxadaanaahu ibnu bashaar maxamed bashaar bundar buu u jeedaa xadana maxamed yacni ibnu jacfar gundar buu ka wadaa jamiican si wada jira cabdiraxmaan iyo gundarba can shucb ibn xajaaj bihada alisnaad faama cabdiraxmaan asagu fa fii xadiiii waxaa ku jira faqat sacaltu ibna cabaas can ilmutca basuu yidhi can mutcat alxaji ma odhanin alfaadib wa muslim kala duwaya walam yaqul muusan odhanin mutcat alxaji ma dhihin wa ama bnu jacfar qundar asagu soo maa faqaala qaala shucbatu ayuu yidhi qaala muslim muslim wuxuu ihi walaa adri mutcat alxaji aw mutcat annisaa waxaa la weydiyey mutcada ah ma mutcat alxaji ba soo mutcat annisaa mutcat alxaji inay tahayna riwaayada horaa caddaysay ayib xadana cubayd bn mucaad qaal xadana abi aabihina waa mucaad bn mucaad alcambari xadana shucba xadana muslim alquri samic bn cabaas man yaquul asagoo leh ahal nabiyu nabiga wuxuu soo xidhay bicumratin cumruu soo xidhay ahal nabiyu bicumratin nabi maxamed baa cumro soo xidhay wa ahalla asxaabuhu asxaabtisu waxay soo xidheen bixajin bay soo xidheen sida la og yahay meeshan dambe ahalla nabi bicumratin xajat lwadaac sax ma aho waxaa uun loo jeedaa oo lagu saxiyeeli karaa in la yidhaha nabi maxamed asna cumruu xidhay xaj baana ka horreeyey nabigu xaj soo xidhay xaj u horreeyey kadib markuu dhexda marayo waa kii la ku dar xajkaada marka nabigu xaj soo xidhay cumrana waa ka dabagey wa halla asxaabu bixajin mufridin asxaabtuna xaj keligii bay soo xidheen falam yaxila nabiyu nabi maxamed walaa man saaqa alhadya min asxaabi iyo dadkii hadyiga soo kaxey asxaabtana maysan xalaaloobin waxalla baqiyatuhum intooda kale way xalaaloobeenoo hadyi ma isan wadin fakaana طalxatu bn cubaydillaah طalx bn cubaydillaahi taymi abubakr isku qoysan isagu wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa fii man saaqa alhadya falam yaxila dadkii hadyiga soo kaxeeyey in xalaaloobin buu ku jiray وxadaثnaahu maxamed bashaar bundar qaala xadaثna muxamed yacni ibna jacfar gundar xadaana shucb bn xajaaj abu bistaam alwasdi bihada اlisnaad sanadkaad marayseen shucbi can muslim اlquri can ibni cabaas hayra hase yeeshe annahu qaala wuxuu yidhi wadaadka dambe wa kaana miman lam yakun macahu اlhadyu طalxa bni cubaydillaahi warajulu aakharu faaxalla miman ma iskeenaysaanoo miman baa markaa ii qoran lamtaa nimay ka goontahay baa loo bahan in la helo ayra anahu qaal wuxuui wakaana miman lam yakun macahu lhadi dadkan hadiga wadan waxaa ka mid ahaa dalxu bnu cubaydillaah iyo warajulun aakharu fa axallaa waa xalaaloobeen ayib marka sidaa hadday noqoto riwaayan hore khilaafaysa tii maxay ahayd dalx bnu cubaydillah wuxuu ka mid ahaa dadkii waday hadyiga wuuna xalaaloobay tanna maxay tidhi wuxuu ka ahaa tii waxay ahayd cafwan dadkii hadyi wadu ku jira ma tan dambana hadyi mawdun wuu xalaaloobay marka khilaafka wuxuu u dambaysiiyey muslim riwaayan danbuu dambaysiiyey marka wuxuu rajaxayaa ninka la yidhaahdo muslim riwaayada mucaad ibn mucaad alcambari can shucba ee odhanaysa dalx bn cubaydillahi wuxuu waday hadyi mana xalaaloobin riwaayadan dambe maxamed jacfar gundar anshucbee odhanaysa haddii muusan wadinoo wuu xalaaloobay ayuu gadaal geeyey inay marka laga xoog baday u arka laakiin qundar nin la loodin karo ma aha calaa yati fardi asxaabta kamida mida waa laisku maandhaafi karaa ma hadyibu waday mise ma wadin maxaa yeele dadka wadayna way yaraayeen dadka aan wadinna way badnaayeen ruuxu maqaalibki baa la raacini mise naadirkii baa la raacini riwaaye naqli bay u baahan tahay mar haddii naqli riwaaye lahayana way iskhilaafeenna tarjiix baa furan cinda almujtahidiin muslimse wuxuu rajaxay riwaayatu mucaad ibn mucaad alcambari buu rajaxay ayib tan dambena wuu dambaysiiyo inay marjuuxa tahay buu arka wallah subxana wa tacala aclam marxab ninka ifraad xaj ifraada soo xidhe een hadyi wadin hadda idinku haddee markaad meesha ka xajidaan tamatuc baad ku xajidaan inta badan maahe tamatuc baad ku xajidaanba lacagta waa laga sii qaadiba lacagta hadyiga ifraad see xajin xajinhaysaan qolyo soomaaliya ka yimaadaan la sheega mufridiin naftu ka baxday way jirtaa laakiin hadda idinku nairobi kenya sunnadaas fiican oo la qabsateen marka mutamaticiin baad u badantihiin lacagtana waa laydinka qaadaa xoolahana waa la gowracaa ayagaa loo loo wakiilinaya haddaad rabto marka inaad ifraad ku xajido inaad ifraad ku xajido waxaa lagaa rabaa dhiigga asagaa ah ama qaana aad ku xajido haddaadan bannaanka ka keenin neefka suuqa makaad ka iibsan kadibna carafaad geyni xoolo waa inay ka baxaan xil eh, xaramka ninkii eh, qaarin noqonaya ama hadyi bannaanka ka keenaya inuu bannaan kala yimaado waa la garta hadduu kala imaan waayo markuu maka tago iyo suuqa maka ka iibsan kadibna neefku la xajin wuxuu la teghayaa carafuu la istaagi kadib carafuu musdalifuu keeni maalinka dambe wuxuu ku gowracayaa yowmu naxriba mina ku gowracaya maxaa yeelay qaarinka iyo mufridka xoolaha keena waxay ka keeneen min alxilli ila alxaram aduguna min alxarami ilى اlxili uma ilى اlxarami aad samaynaysa haddii hawshaa ma laga bixi karo lama bixi karo idan ninkii ifraad ku soo xajiya ee dhiig lagama raba asalkiisiyo moogtahay mufride waa inuu markuu saa u yimaadaba uu caalalkaa ku taagnaado mufrid haddii dhiig lagama rabo mufrid mufrid sidiisuba dhiig lagama rabo lakin isagu hadduu rabo inuu uu hadyi gowraco ma mufrid lagama rabo dhiig qaarinkunbaa dhiigga laga rabaa hadduu asaguhadyigu waa mina nusuk wey ku waajibin baa la gawrici karaa nabig ala sala boqol halaad buu gowracay maxaa ku waajibay hal neefaadhun baa laga rabay boqol buu gowracay wuxuu waa camal madax bannaan oo khayra hadduu ninku marka mufridka u damco inuu xoolo kaxeeyo horaanna uusa bannaanka kala imanin makuu ka iibsan karaa wuxuuna geyn karaa caraafo kadibna wuu soo celin asna laguma lahaaba asagu dhiig dhiig lagama rabo